بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما qال الإmام أbو عبداللh محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab أسmاء الأنbiyaaءi أنbiyada asmaadoodii iyo magacyaashoodii iyo in lala baxo magaca magacyaashii ambiyada oo qofka magaca ambiyada waa la bixi karaa waxaa la diidaya waa mari doonaa oo kunyada nabiga sala allahu alayh wasalam daahirka xadiidka sidaasuu tusayaa laakiin culimmada raima raximahum ullah way isku khilaafeen meesha ay arrintaas iyada taagan tahay iyo xilliga iyo macaanba mase waa khaas qala xadathana abu nucaym qala xadathana dawud ibn qaysin qala xadathanii musa bn yasaar qaala samictu aba hurayra abaa hurayraan maqlay radia allahu canhu can inabiy isagoo ka warinaya sala allahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yihi tasamaw isku bixiya bismi magacayga nabiguna moxamed iyo axmed baa ugu mashhuursanay magacyihiisa ugu caansan xaashir iyo magacyo kalena waa lahaa nabiga sala allahu alayh wasalam iyo nabiyu raxma iyo nabiy alqaab iyo asmaa kalena waa leeyahay marka tasamaw biismi bismi magacayga isku bixiya oo moxamed iyo axmed iyo isku bixiya walaa takannaw bikunyatii kunyadayda isku bixinina oo abu abulqaasim weye fa inii anigu ana anigu abulqaasimi abulqaasim baan ahay oo wiil qaasim la yihahda nabigu u dhalay oo kunyadaasi way ka timid macnana way la socotaa iyo wasfi oo nabiga calayhi salaam qaybiyu ahaa ilaahay wuxuu yidhaahdo bixi iyo meeshuu yidhahdo ku bixi iyo qaabkuu yidhahdo u bixi ayuu nabiga ku bixin jiray sala allahu aleyh wasalam marka keliya mujarad abulqaasim taa wiil qaasim ilaahay u dhalay oo lagu kunyeeyda meehee macnihii iyo wasfigii qismadahaa ee nabiga calayhi salaam loo igmaday ee xilkahaa ee la saaray ee meel allaala meeshii waxdaji ama mari la layidhi uu marinayayna taasna ayadana waa lagu kunyooday sala allah alay wasalam marka waa kunya marrana kunyay noqon marra laqab iyo naanays iyo sifa nabiga uu leeyahay sala allah alay wasalam wey xadiidku saxiix weeyaan marka magaca abulqaasimkaas culimmadu waa isku hayaan xilligii nabigay khaas ku tahay oo saan arki doona xadiidkan soo socday iyo xadiidka ka dambaysi iyo nabiga abulqaasim baa la dhihi jiray kunyadiisa oo markaa in abulqasim markii la yiraahdo qof kale hadduu la baxo qof kale hadduu abulqaasim la baxo nabigoo nool oo maqlaayana loogu yeero in nabiga calayhi salaam uu dhaga qaado oo uu isku maraya isaga inuu yahay hadhow deena la yirahdo kumaana jeedin qaabkaa marka noocaas ee isku dhaca ah ayaa la diidayaa nabiga sala allahu alayh wasalam in laga edabsado oo la ixtiraamo oo magacigiisa kunyadiisa u gaar looga dhigo oo dad kale ayna iskuba gedmanin iskuna dhicin qala xadathana adam xadathana shucba can xumayd awiil xumaydin awiil can anas bni maliki radi allahu canhu qala kana nabiyu sala allahu alayh wasalam fi suuq nabigaa suuqa marayay wa hada min tawaaducihi sala allahu alayh wasalam nabiga tawaaduciisay kamid tahay inuu suuqa galo oo uu wixii uu dadka gadanayo wax la gato oo wax soo iibsado oo wax sii gato sala allahu alayh waalihi wasalam marka sida boqorada iyo madaxda iyo keliya in loo khidmeeyo guryahooda iyo qusuurtooda iyo xafiisyahooda bis ay fadhiyaan ayaga ayna suuq iyo mujtamaca ah aynu ka adeeganin taas nabiga ma ahayn sala allah alay wasalam wa jamiic alambiya ambiyadoo dhanna suuqa waa way ka gadan jireen oo way geli jireen waxyaalahii marka ay ku eedeeyeen ay dheheen nabigan muxuu ahaa cuntada cunaaya ee suuqa galaya marka ambiyadoo dhan baa sidaa ahayd baa layiri ceebna ma aha ceebna ma aha inuu qofka suuqiisa wax ka iibsado suuqiisa wax ka gato shiraa iyo muxuu aha beec intaba waa u banaan tahay ijaar iyo rahan iyo intaba waa mucaamalo xalaalaho banaan oo qofka aan muruadiisa iyo ikhyaarnimadiisa midna aan hoos dhigaynin kaana nabiyu fi suuqi suuqu nabiga joogay calayh salaam faqaala rajulun baa dhawaaqo wuxuu yihi ya abalqasim ayuu yihi faltafata ilayhi nabiyu nabigaa saa u fiiriyey sala allah alay wasalam faqaala ninkii wuxuu yihi yaa rasuul allah inamaa dacawtu hada kaasaan u yeelaayey midkaasaa isagana abulqaasim la dhahaayo midkaasaan u waday faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam ba wuxuu yidhi samuu bismii magacayga isku bixiya axmedin wa moxamed oo kale walaa takanaw bikunyatii kunyadaydase hala bixina oo abulqaasim yaan qof loo bixinin saasuu nabiga sala allah alay wasalam sida xooga badan waa intuu nabiga noolaa calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay salafkii saxaabadii nabiga markuu dhintay kadib waa la baxeen caruurahoodii taabiciinta intaa waa isticmaali jiray ilaa yowmina hada qaasim waa lala bixi jiray moxamedna waa lala bixi jiray qof moxamed oo dhahaan ilmihiisa qaasim waa u bixin jiray markaasuu abulqaasim noqonayaa marka waxaa weye waa arrintaasi ciladaasi in nabiga calayhi salaam uu dhaga qaado oo uu magaca u maleeyo kunyada inuu isaga yahay hadhowna la dhaho maya laga yaabo inay qaarkoodba ciyaar ciyaar u dhahaan sida yahuudda oo kale adiga kuma jeedno ayay dhihi jireen intay abulqaasim dhahaan marka taasaa la diidan yahay qaala lmusanifu raximah llahu xadathana abu nucaym alfadl qaala xadathana yaxya bnu abi lhayth bn qataan qaala xadathani yuusuf bn cabd llahi bn salaam alisraiili saxaabiyun ibnu saxaabi radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi yuusuf samaani nabiyu nabigaa ii bixiyey calayhi salaam yuusufa nabigaa yuusuf ii bixiyey yuusufna waa waa magac nabi weeye oo nabiyaasha magacyahooda in laisku bixin karo ayaad ka qaadanaysaa waa nabi yuusuf min ambiyaai banu israiil buu kamid ahaa wiilkana waa banu israiil isaguna yuusuf bin cabdillahi bnu salaam cabdullahi bnu salaam oo xabrigii iyo caalimkii ahaa ee diinta markuu arkay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku qoran yahay towraad sifaadkii lagu yaqaanin u arkay kibirkii iyo xasadnimadii yahuudda kale la duurgaleen ilahay waa ka badbaadiyay isaga markiiba waa soo islaamay wakaa wiilkiisii yuusuf baa loo bixiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam baa gardaadiyey oo maaragtay dhamxalageeyey oo magaca yuusufa u bixiyey markaasu wuxuu noqday saxaabiyuhu sakiir ayuu noqday nasiibka way waayeen maadeertii iyo qabaa'ilkii reer yahuudeeday kale ee khayaamo iyo dibindaabe iyo shirqool unsay u wadeen ayagana marka dambe xaaqay wa aqcadanii wuxuu nabiga ifadhiisiiyey calaa xijrihi dhabtiisuu igu fadhiisiiyey wa masaxa calaa ra'si madaxaygana waa ii masaxay si marka waxaa weeyaan soo dhaweynta iyo tawaaduca iyo tabriika iyo barakeynta madaxaa la masaxaayay iyo waa nooc maaragtay heshi iyo unsi ah raxmad ah ilmaha yarkaas saasu dareemayaan xadiidkuna xadiis saxiixa weeyaan oo dabaraani fi lkabiir isagana waa kusoo saaray ashaahid waxaa weeye yuusuf baa loo bixiyey oo ambiyada magacyahooda xadathana abulwaliidin qaala xadathana shucba sulayman wamansur fulan ayuu yihi marka fulaanka magaciisa lama sheegin in marka aan la sheeginna waxba dhibaato ah malaho laho mansuur ayuu ku cadfan yahay mansuur buu ku cadfan yahay laakin fi saxiixi waxaa ku sugan waqataada mansuuru waqataada fulan meesheeda qataada ibn jacaan samicuu waxay maqleen salim bin abi ljacd can jaabir bin cabdillahi isagoo ka warinaya radi allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yihi wulida lirajuli mina min alansaar nin anaga reer ansaareeda nagamida waxaa loo dhalay qulaamun wiil wiil baa u dhashay wa araada wuxuu damcay an yusamiyahu inuu u bixiyo muxamada qaala shacba fi xadiidi mansuur isaga wuxuu yihi ina alansaariya qaala xamaltuhu ilmihii yaraa ii dhashay baan xumbaaray calaa cunuqii luquntayda iyo degtaan saartay dhabarka ama luqunta fa ataytu bihi nabiya nabiga calayh salaam baan oola imaaday wixii ilmihi yaraan xumbaarsanahay waa sida da'biga iyo caadada reer ansaareed iyo reer muhaajiriin madiina dadkii deganaa nabiga ilmihii dhashaba waa loo geyn jiray si ugu duceeyo oo ugu barakeeyo oo taxniig wax la yidhaahdo timir iyo waxsaas afka nabiga geliy alayh salaam canuuftiisi iyo timirtii macaankeedii ayuu afka ugu dhibcinayaa mudmudsidaa marka timirta mudmudsanayo waxaa kusii tegaysaa candhuuftii nabiga barakaysneed sala allahu aleyh waali wasalam marka awlaad mubaarakiina oo barakaysan ayay noqon jireen shaydaankana ilaahay ka badbaadiyo ka naaray wa fii xadiidi sulaymaan wulida lahu ghulaamun wiil baa loo dhalay fa araaduu an yusamiyahu muxamada inay uu maxamed u bixiyo damcay markaasuu qaal nabig wuxu ui tasamaw bismi dhib ma laha magacayga la baxa walaa takanaw bikunyatii kunyadayduna hala bixina oo abulqaasim ha dhihina inamaa fa inii anigu inamaa juciltu qaasima qaasim baa yaa layga dhigay qaybiyaa layga dhigay aqsimu baynakum dhexdiinaan qaybine markaa qaybinta qaasimkaasi maaha lagu kunyaey wiilkiisa keliyahe macnihii nabiga calayh salaam wixii ilaahay qaybi yiri sida dhaxalkii sida maaragtay qaniimadii sidii muxuu ahaa jizyadii sidii faygii waxyaalihii qaybi nabiga calayh salaam layiri ilahay amarkiisa kusoo dago dhan nabiga u taagnaa oo qaybinaya cadaaladna ku maamulaya wa qaala xusein bucudtu qaasiman baa lay bixiyey aqsimu baynakum dhexdiin inaan qaybiyo oo diintii iyo umuurahaas maaliga intaba nabiga aleyh salaatu wasalaam baana soo gaarsiiyey oo noo qeybiyey xadiidkuna saxiix weeyaan buhaari fi saxiixi muslimna fi saxiixi kusoo saaray qala xadathana maxamed bn lcla abu kurayb qala xadathana abu usama xamaad can burayd bn cabdillahi bn abi burda an abi burdata can abi musa alashcariy radi allahu canhu qaal cabdullahi bnu qays wuxuu leeyahay wulida lii hulaamun wiil baa la ii dhalay wiil baa ii dhashay faataytu bihi nabiya nabiga alayh salaam baan oola imaaday fasamaahu ibrahima ibraahim buu nabiga u bixiyey alayh salaam waa magac nabi weeye ibraahim waa min asma ambiya faxanakahu nabigaa u dhamxalageeyey dhamxalaga oo sakfiga xalqiga halkaasaa nabiga alay salaam buu candhuuf iyo timir wax ugu marinayaa markaasuu ilmihiideena ku haray waxaa ku haray buu mumsaro saasuu leeyahay faxanakahu bitamratin waa loo keeni jiray carruurta yaryarka yarka ahba mid reer ansaareed oo yarbaa intii nabiga loo keenay oo timirta waaka ufamariyey oo ugu tufay ayuu leeyahay ilmihiideena macaankii wixii buu sii moodmoodsaday markaasuu wuxuu yihi nabiga alayh salaam xubu ansaari tamr uu la kaftamay ansaar timir jecela bu yiri timir jecelaa reer timireed iyo bereley bay ahaayeen kaftankaana nabiga alay salaam waa samayn jiray walaa yaqul ilaa xaqa wax xaq umuuna ku kaftami jiray waa arun reer ansaareed waa timir jeclaayeen waa xoolahoodii waa maalkoodii waa muxuu ahaa xoolaha iyaga ay u ahaa quutulqaalibka ah iyo timirta aheed faxanakahu bitamrati wadacaa lahu bilbaraka barakuna ilahay ooga baryay inuu ilahay barakeeyo barakaduna waa kathiiru lkhayr wanamaa in ilahay khayrkiisa badiyo waa magac caamahoo shaamilahoo khayr badan xumbaarsan xagga diintiisi xagga caafimaadkiisi xagga cumrigiisi xagga dunyadiisi iyo xoolihiisi xagga jismigiisi iyo xubnihiisi iyo quwadiisi inta barakada way soo gelay ilaa owlaadiisa dambe wa dafacahu ilaya markaasuu ii dhiibay markuu i taxaniikiyo u duceeyo magaca u bixiyey yuu igu soo wareejiyey nabiga alay slam wiilkii wa kaana ibraahim wuxuu ahaa akbara waladi abi muusa abi muuse caruurtiisa midka oogu weyn buu ahaa halkaana waxaad ka fahmaysaa kunyada shardi ma aha ilmahaada ugu weyn inaad abu fulaan lagugu dhaho lagu kunyeedo maxaa yeelay ibraahim baa carruurtiisa u weynaa cabdullaahi ibnu qays kunyadiisana maxay ahayd abu muusa abu muusa marka shardi ma aha ilmaha ugu horeeya inaad kunyo lagaga dhigo wayse dhacdaayo way u badnaan jirtay laakiin ma aha wax mutaridahoo sidaa aan laga leexan karin ma aha abu muusa alashcari ayaa la dhihi jiray wixii carruurtiisa ugu weyna ibraahim abu ibraahim lama dhihin abu ibraahim looguma kunyoonin ayb shaahidka waxaa weyaan ibraahimkaas xadiidku saxiix weyaan fi saxiixeyn buu kusugan yahay baabu wuxuu ku saabsan yahay xasnun magaca xasni la yihahdo in ilmo loo bixiyo xasn xasniguna waa xusuunadu waa sucuubada iyo adeega iyo kakanaanta waxaa weeye oo waxay samayn jireen carabtu magacyaha caruurtooda magac adag bay u bixin jireen layf iyo asad iyo muxuu ahaa xarbi iyo xasmi iyo yacas u bixin jireen addoommahoodana magacyo qaqabooba u bixin jireen yasaar iyo aflax iyo magacyo bay u bixin jireen waxay dhihi jireen carruurtaanada markaa magaca adag u bixinayno cadow cadowanadan ka horgeelaynaa cadowanaga dagaal bay ku jiraan oo dad bay hayaan marka caruurtii caruur magacyahoodu adag yahay oo cadowa maaragtay magacii adkaa intuu macnihii xumbaaro adeegii qalafsanaantii xagga cadow waa iskaga tiiriyaan ama adoom dad kale waajahayaan kusii jeedaan carruurta annagana uma soo jeedee meel kale kusii jeedaan magacayaan udhuujinaynaa u adkaynaynaa laakiin annaga caruur dadka noo shaqeeya annaga nagu soo jeedaan magacooda iska qaboojinaynaa aflax iyo yasaar iyo naafic iyo magacyadaasaan u bixinaynaa si annaga ay markaasi magacii qaboobaa macnihiisoo qabow ay nagu khidmeeyaan ay nagu kakanaanin halkaasi wax ka raadin jirin wixii marka waa isbedelayoo islaam baa yimid magacyahaasoo dhanba qofka ama adiga kugu soo jeeda maa kaasii jeedee magaca sidiisa isimka musamaha ayuu calaaqa leeyahay macnihiisu saameyn laleeyahay saas darteed ilmaha magaca loo bixiyo raad buu ku yeeshaa alimaamu ibnuqayim aljawziya raximah llah fi kitaabi zaad almacaadna baab buu ka u baabaystay oo ah in isimka iyo magaca qofka loo bixinayo xiriir uu ka dhexeeyo oo saameynayo taahiir uu kuleeyahay salban aw ijaaba salban aw ijaaba hadduu fiican yahay magacana ilmihii magacii waxbuu ku yeelan hadduu magacii magac qalafsan yahayna qalafsanaanta ilmihi waxbuu kasoo raacaya marka xasmun waa xusuunadu waa qalafsanaan iyo sucuubadii adeega dhulka adag ee dibirka ee qalafsan ayaa xasmi la yihahdaa xadathana caliyu cabd cabdillahi lmadini qala xadathana cabdrazaq ibn hamaam qaala akhbarana macmar can zuhri can saciid bn musayibin can abihi can jaddi jadkaasna waa xasmigii weyaan anahu ata nabiya nabigu u yimid alayhi salaatu wasalaam xasmigaas almaqzuumi faqaala wuxuu yihi nabigu masmuka magacaa qaala wuxuu yihi xasnun xasni baa lay dhahaa qaala nabiga wuxuu yihi anta sahlun waa cagsi sahli baa sahl baa tahaye xasni ma tihid a qof sahlan layina ah jilicsan qiimo badan xagga dabacsanaan dadka laga hadlaya jirka iyo waxaas saamankuma lah dabeecadii wey qaala nabig qaala ninkii wuxuu yihi xasniga saxaabigii markii magacii laga bedelay kuma qancin wuxuu yihi laa ugayiru isman magac bedeli maayo samaaniihi abii aabbahay uu ii bixiyey magac uu aabbahay ii bixiyey bedeli maayo ano inta leewa filkan malaya ayuu yiri yiri marka cadamu tawfiiq waaye lama waafajinin nabi maxamed baa ka bedelay calayhi salaam ishaaradaas u bixiyey inuu aqbalo yeelay aheed isaguna xagga aabayaashii iyo qabiilkii iyo magacii u naaday ee caanka caankahaa tanuu isyiiyaa lagaa qaadin qaala ibn musayib wuxuu yihi saciid musayib baa ictiraafi xaqii qartay xaqii waxaa qirtay ibn musayib saciid wuxuu yihi famaa zaalat alxuzuunatu nagama zuulin xusuuno iyo qallafsanaan iyo ad adeeg fiinaa dhaxdaamada bacdu intaas kadib inta uu duqi awowaana ahaa uu diiday magacii in laga bedelo kafir kafa kafac iyo kafir kafir ayayna daba taagan tahay xusuunadii iyo qallafsanaantii a ah, yani waa naga hadhilaadahay buu leeyahy duqii wuxuu ahaa aabihii dhalay isagii iyo duqii dhalay iyo wixii o dhan reerkii o dhan wuxuu leeyahy xoogow adeega yaa weli ka muuqata buu leeyahy haddii la bedeli laha sahl la dhihi lahaana suhuulada iyo muxuu aha deganaanta iyo yay ku jiri lahaayeen marka inaan la khilaafin shayga khayrka ee wanaagga ah ee qof maaratay naasix ku ah uu kuu sheego in la aqbala fiican xadathana ibrahim bnu musa qaal xadathana hishaam bnu yuusuf ana bna jurayjin aqbarahu qaala aqbaranii cabdulxamiid ibnu jubayr ibnu shayba qaala jalastu waxaan fadhiistay ilaa sacad ilaa saciid ibnu musayib baan la fadhiistay oo faxadathani wuxuu ii sheegay ana jaddahu awogiisa xasnan ahaa qadima cala nabiy nabigu usoo galay alayh salaam faqaala masmuka magacaa qaala ismii xazm ayaa lay dhahaa qaala bal anta sahlun sahl baa tahay qaala maa ana bimugayirin ma bedelayo isman magac ma bedelayo samaanihi abi aabaha ii bixiyey qaala ibnu musayb wuxuu yihi famaa zaalat fiina dhaxnaanada firkii ree xazin haddaan nahay alxusuunatu nagama zuulin bacdu kadib saxiix waya xadiidka qaala raximah llahu tacaala baabu ismu nabiyi sala allahu aleyh wasalam magacii nabiga wa kunyatuhu iyo kunyadiisii oo abu qaasima xadathana maxamed bn yuusuf xadathana sufyan can alacmash can salim bn abi ljacdin can jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wulida lirajuli mina wiil anaga xagga anaga ka dhashay oo nagamida waxaa loo dhalay nin rajulu mina nin nagamida yani ansaar buu ka wadaa gulaamun wiil baa u dhashay fasamaahu lqaasima qaasim uu bixiyey fa qaalat marka qaasim isaga hadii loo bixiyo aabihii muxuu noqon abulqaasim wiilkiisa hadduu qaasim ubixiyo isaga marka la diidan faqaalat ilansaar waxay tihi laa nukaniika kuguu kumyeen mayno abaalqaasim walaa nuncimuka kuguna nicmeyn mayno oo kugu qaboojin mayno caynan il oo markii abulqaasim la yidhaahdo tacdiim iyo ixtiraam iyo intaad qadarin aad aad dareento ku faraaxaysan maysid ishaadana ku farxi mayso laa nuncimka ay laa nuqiru laa naquru ma ma maarata qaboojinayn cayna ishaada a saas faata nabiya sala allah alay wasalam nabiga alay salam uu ninkii u yimid waa lagu gacanseeray ileyna waxaa layihi magacaan ha isku daalin kollay kugu yeeri faqaala lahu nabiga wuxuu ku yii faqaala lahu ninkii wuxuu yihi nabiga alay slam intuu u yimid maa qaalat ilansaaru ansaar waxay ku tiri ayuu nabigu u sheegay faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ba wuxuu yihi axsanat ilansaaru ansaaru way wanaajisay waa runtood tasamaw bismii magacayga isku bixiya walaa taktanuu ha kunyoonina oo ha isku kunyeenina oo bikunyati kunyadayda fa inamaa ana qasim anaa qaasimaho abulqaasim lay dhahaaye saxiix weeyaan marka waa loo diiday xilligii nabiga u noolaa alayh salaam inuu qofku qaasim la baxo oo abu qaasim la yidhaahdo minu maxamed uu isagana la dhaho oo magaciisiina magaca nabiga u waafaqo kunyadiisiina kunyada nabiga u waafaqaa la diidi mise mid kamid aha xataa lama ogolo awaamurun jira oo fuqahadu iyo culamadu ay isku hayaan laakiin sida xooga badan waa intuu nabiga noolaa maxduurkii iyo wixii laga baqaayo oo ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam la wareeriyo oo magaca uu isku dhaga qaado oo hadhowna la yiraahdo kuma jirnoodi maahe looga baxo arrimahaasuu nabiga diidan yahay alayh salaatu wasalaam khusuusiyadaasa loo ilaalinaya nabiga alayh salaam iyo mansabadaas iyo manqabadaas iyo martabadaa uu leeyahay sala allahu aleyh waalihi wasalam ayib marka xaqa gaar oo nabigu abuu ahaa xaq gaar ah oo maxfuud ah oo nabiga loo ilaalinayo ayuu ahaa qaala xadathana abu nucaym qaala xadathana fitr an mundirin qaala wuxuu yihi mundir samictu waxaan maqlay ibna alxanafiya ibnu xanafiya maxamed bnu cali wey maxamed ibnu caliy bn abi aalib xanafiyadana waa hooyadiis oo qabiilkii reer banu xaniif ahaa ee ay ka dhalatay baa loogu magac darayo nisbo weeye nimankii reer yamaama ahaa ee musaylimat lkadaab qowsku ka dhashay dagaalkii lagu qaaday xilliga abubakar radia allahu canhu dadkii lasoo qafaashay bay kamid aheed cali radi allahu canhu ardaahu baa markaa suqriyaystay oo lahaa gabadha waxay u dhashay maxamed ba udhashay marka maxamed ibnu caliy bn abi aalib marka maxamed ibn lxaniifiya laiska dhahaa saasuu mashhuurku yahay yaqulu asawalahan maqlay kaanat ruksatan lii licaliyin kaanat ruksatan kaanad waxay ahayd qaasim in loogu kunyeeyo oo aniga qaasim lagu kunyeeyo ruksatan ruksay ahayd licaliyin cali loo ogolaaday oo inuu cali wiilkiisa maxamed u bixin karo wiilkaa maxamed loo bixiyana kunyadiisa abulqaasim la dhihi karo cali bay yaa ruksa aheedoo loo ogolaaday buu le waa aabihiis kaanad waxay ahayd masaladaas iyada oo ah in qaasim lala baxo lagu kunyoodo ruksatan ogolaasho licaliyin loo ogolaaday qaala wuxuu yihi maxamed ya rasul qaala caliga wuxuu yihi waa ka ogolaashihi yaa rasuul allah in wulida lii haddii la ii dhalo bacdaka markaad dhimata kadib walad haddii la ii dhalo usamiihi bismika magacaada ma u bixin karaa wa ukaniihi bikunyatika kunyadaadana kunyo mooga dhigi karaa oo maxamed intaan u bixiyo isla wiilkaasi qaasim haddana ma uu kunyeen karaayo maxamed abulqaasim qaala nacab haa yihi haddaan dhinto kadib waa lagu ogol yahay marka maxamed bin xanafiya iyo wiilkiisa maxamed buu bixiyey waxaa kunyadiisuna ay aheyd abulqaasim bay aheyd keligiina may aheene rag kale oo saxaaba ayaa jiray dalxa bin cubaydillah isaguba wiil la yiraahdo maxamed ayuu dhalay oo abulqaasim la yiraahdo qaasimna waa la bixi jireen oo maxamed bin abubakar ba wiilkiisan hadda fuqahaa sabca fi casri taabiciin kamid a ah qaasim baa la yidhaahdaa soo maarti maxamed bin abubakar ayaa muxuu ahaa wiilkiisii wuxuu la baxay qaasim buu bixiyey marka maxamed muxuu noqonayaa abulqaasim buu noqon qaasim binu moxamed bin abubakar sidiiq wey axadu fuqaraa sabca fi casri taabiciin arrimahaas dhan waxaa laga fahmayaa in nahyigan iyo diididun intuu nabiga noolaa ay tahay khaas cali ku ana ma ahayn codsigaa hadduu gudbistay oo loo ogolaaday aday gaar kuu tahay lama dhihin waa macno gaaroo la wada fahmay bay ahayd qala xadathana cabdullahi bnu yuusuf qala xadathana laythu qala xadathani ibnu cajlan maxamed can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu nabigu reebay an najmaca inaan kulmino bayna ismihi magaciisi oo maxamed ihyo wa kunyatii kunyadiisa oo abulqaasima wa qaala nabigu wuxuu dhihi jiray ana abulqaasim baanahay wallahu yuctii ilaahay baana cadiyada iyo siismada iskaleh oo meeshii ku bixiya layidhi ilaahay bixinta u amray uma anagu qaybinaynaa wa ana uqsim wa ana aniguna aqsimu waan qaybin qeybtii baan leenahay meeshii mara liidaha marinayaa xasanu saxiix weeye xadiidku axmed iyo tirmidi ibn xibbaan intaba way soo saareen qaal xadaana abu cumar qaal xadathana shucba can xumaydin can anas bni malikin qaal kaana nabiyu sal allahu aleyh wasalam fi suuq nabigu suuqu maraayay faqaala rajulu nin ba wuxuu yihi ya abalqaasim ayuu yihi failtafata nabiyu nabigaa milicsaday sala allah alay slam fiiriyey faqaala dacawtu hada kaasaan ujeedaa kii hore ya rasuul allahi buu yiro saxaabi khaldamay buu ahaa kuwa yahuud aho u qastaayo oo nabiga aan dan kalehena way jireen faqaala samuu bismi magacayga isku bixiya walaa takanuu bikunyati kunyadayda si abulqaasim ha isku bixinina saxiixayn saxiixaynku kusugan yahay xadiidku baabun hal yukanna almushriku gaal mushriga kunyo ma loo samayn karaa abuu fulaan ma loogu yeeri karaa ixtiraam ba yar tusiye haddii markaa ta-aaluf iyo soo dhaweyn iyo inuu soo dhawaado oo islaamka qaatiya laga rabo waxba dhibaato ah ma laha laakiin isaga oo diidan ama islaamka alagu kari waayey in siyaadadaas iyo koruqaalidaasi lagu yeero oo la ixtiraamo ixtiraam maarata kakor ka koreeya qadarkiisa lama ogolo maxaa yeele waxay noqonaysaa tacdiimin iyo weyneyn bay noqon waan soo marray laa taqulu lilmunaafiqi sayida laakiin haddii maqaasi sharciya iyo ujeedo sharci aho inuu gaalkan uu soo yarjabco soo islaamo hadalkaa wanaagsan in lagu leeyahay uu islaamka usoo dhawaado rajo laga qabo dhib ma laha qala xadathana cabdullahi bnu salixin qala xadathani lay qala xadathani caqiil ibn abi khalidin can ibn shahaab cuqayl ba ahayd caynka ala an cuqayl cuqayl bn abi khalid ibnu caqiil caqiilkuna waa awowiis cuqaylkuna waa isaga can ibni shihaabin can cumar bn zubayr ana usama bn zaydin ahbarahu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama nabigu balaqa waxaa gaaray majlisan balaqa wuxuu nabigu gaaray oo uu maray oo uu tagay majlisan meel la fadhiyo fiihi majliskaasna waxaa ku sugan cabdullahi bin ubay bn salool wadalika markaasna cabdullahi bin ubay bn salool waa gaalkii weynaa munaafiq ahaa wadalika qabla an yuslima cabdullahi bin ubay intuuna islaamin ka hor weeye dagaalkii beder intuuna dhicin oo guushii weyneed muslimiinta usoo hoyanin oo gaaladii ay kuwan reer madiina ay fiirsanayeen eh, reer qureysheed intay jabeen awoodii gacansaarka laga yeeshay deena ay noqotay kuwaaba haddii laga adkaaday nimanka niman sahlan ma ahee ninki aan islaamaynin qarso gaalnimadii oo munaafiqnimadi wax saasoo kale marka isku bedelma isku bilowday nifaaqu wuxuu ka bilowday madiine cahdigii maki alcahd lmaki nifaaq kama jirin wax nifaaq la yirahda maba jirinba kufri iyo gaalimo cad bahe munaafiq sidiisa wuxuu imaani markuu islaamka uu sareeyo ama ninkan uu baqaayo inuu mujtamaca uu la nool yahay oo wixii afkaartiisa ah ku muujin waayo markaasuu nifaaq u bedelaya korkana islaamnimo ka muujisan laakiin meel islaamka lagaga xoog badan yahay nifaaq kama jiro nifaaq kama jiro marka tiibaa marka waxay ahayd ninkan gaalnimuu muujinaya isagii kooxdiisa beder baa dhacday nasrigii iyo malfurqaan guushi baa la helay markaasu wuxuu gu iskugu yeeray kooxdiisa wuxuu yii war cad war weyn baa soo darriye waa inaan iska gallaa masaajida laakiin nin walba mabdiiisu ku dheganaaday kufrigii gaalnimadii markaasa waxaa lii munaafiqiin qabla an yuslima cabdullahi ibn ubay marka waxaa laga wadaa e qabla an yudhira alislaama intuuna islaamnimada muujisanin liannahu lam yuslim bacdu weligii ma islaamine weligii yani abadan weligii ma islaamin gaalnibuu ku dhintay nifaaqiibu ku dhintay faqaala markaa nabiga alayh salaam baa majliskii tagay isagoo marka gaalnimadiisi banaanka la taagan waxba qarsanaynin ninkan yiraa cabdullahi bin ubay ibnu salal dad saxaabana way fadhiya cabdullahi bin rawaxiy ay kamid yihiin gaalo yahuud baa fadhiday majlis la wada fadhiyo oo wuxuu ahaa naadi ah markaasuu naka nabiga alay salaam markuu salaamay oo wada in waxa kelimaha ku yar tuuro ayuu wuxuu soo booday cabdullahi bin ubayna nin xun bu weligiiba wuxuu yihi laa tuudiina waniyow hana dhibin fii majlisina majliska nageed iyo meeshay khiyaarta ay fadhido hadalladaada iyo siigada aad dameerkaa saaran taha hana dhibaaye hana dhibin buu yihi nabiga dameer buu saaray alayh salaam marka dameerku halkaa maraayo oon siigaba lahayn yuu sanka sii qabsaday sanku sii qabsado marood kusii duubtay markaasu wuxuu yidhi boorka dameerkaadaana dhibaya siigadiisa urkiisa ee adigana hanugu dhimina waxaad sheegaysa qiso ah meelaha la-ad aad buu yii waxay ku imaaduun u sheeg sheeg gaalnimo cadu be markaas yuu taagnaa fadakala nabiyu sala allah alay wasalam nabiga alayh salaam waa iskaga tegay xooga weyn mumrumeen saxaabadii ansaartii meesha fadhiiday baa hadashay waa kala qabtay rasuulka alayh salaam ninkii odayga uu ahaayee qoyska reer khasraj duqa uu ahaa sacd bin cubaada la yirahdo xanuunsan buu nabigu usii socdo booqanaya xaafadoodii maraayay fadakala nabiyu sal slam calaa sacd bin cubaada sacad bin cubaada oo cabdullahi binu ubayigan odaygoodii ah khasraji buu leenahaye ayuu nabiga alayh salam u galay faqaala wuxuu yihi ey sacdu sacadow alaa tasbac miyaadan maqal maa yaquulu abu xubaab oo ka inta loo jeedo abu xubaabka waa cabdullahi bnu ubay bnu salaal kunyadiis abuu xubaab hadalkiisa miyaadan maqal maanta waxaas waxaasu ka dhaqaaqay afxumadaasu noo geystay markaasuu nabiga alay salam wuxuu yiri e, e, sacad wuxuu yiri nabi alla iska dhaaf iska caafi iska saamax ninkan waxaa weeye oo oohinta orgiga ka weyn weeyaane wax kalaa ka hadlinaaye isaga oo madaxnimo iyo duqa reerka in loo cumaamada la rabo oo in loo loo loo talaayo taajkii iyo wax loo gelin lahaa yaad soo gashay markaasuu dhalaalay oo wixii oo dhanba gacanta lagaga dhuftay oo ummaddo dhan ba adiga ay ku raacday oo odayaashii o dhanba ba adiga ay ku raaceen ikhyaartoo idil marka ninkan wuxuu ku margeday arrintaa iyadahoo mari weyday iyo xukunkii oo u waayey tanaa ka qaylisiinayse nabi allow iska dhaaf buu yiri yuunana sababsanine falaha ka qaad anaa ku raacsane sidii buu nabigu alayh salaam yeelay danba lagama geli jirin marka mararka qaar intuu masaajidka istaago waxu fudud buu ahaa gaar ku dhacday intuu masaajidka istaago qayli oo dhihi reeraa saareeday guul baa inay timid nasiib baa ilaahayna siiyey wiilkan baa ini nabigan xaqa inii imaaday raaca gacanta qabsada si fiican ugu dhagaa buu dhihi banaanka marka kasoo baxaana wuxuu leh waidaa khalow ilaa shayaatiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahziuun ciyaar bay naga ahayd bay leeyihin yuu leeyahay nin xun bu ahaa ayado badan qur'aanka kusoo degay oo lagu eedeynayo oo qaarkoodna ka fogaada laleeyahy walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan ninkii kusoo degtay wey ha ku tukanina qabrigiisa ala tegina yuriidu cabdallahi bin ubay bn salol buu abuulxibaab nabigu ujeeda sala allah aleyh wasalam xadiidku saxiix weeyaan qaala musanifu baablkunyatu lisaniy ilmo yaroon weli caruurba ahoo weliba aan dhalin oo kunyo abu hebel yira hebel aabihii loo bixiyo waxba been ma noqonayso waa un mxuuha istibaaqa in laga sii hormaro hadhow inta ilmahan kunyo xun ilmihiisa loo bixin la lamaga xun asagana kunyo xun uu yeelan lahaa ama naanays xun ay u naadi lahayd ay u caanbixi lahayd kunyada meesha la fariisinay oo waxay dhihi jireen kunyada lasii baxa sidiina laqab iyo naanays xun ayna inaga qaalib noqonin qofka haddii kunyo iyo abu abuhebel magac fiican kunya looga sii dhigo meel naanaystir ay ka gelime laha dhow sidaasa marka xigmadaasa ku jirta xadathana musa bin ismaaciil atabudaki qaal xadathana xamaad bnu salama can thabit ibn aslam albunani qaal kaana nabiyu sala allah alay slam yadkhulu calayna waa noo soo geli jiray qowskaasi nabiga alayh salaatu wasalaam abu dalxa iyo umu sulaym iyo anas iyo reerkaas fa uu ugeli jiray ciddooda booqan jiray oo aad ba u jeclaa rasuulka calayh salaam iyagana way u khidmayn jireen oo way u dhaqaalayn jireen oo way ka warhayn jireen oo ixtiraam badan bay uhayeen oo saxaabada o dhan baa ixtiraam haysa laakiin qoyskan si gaaray ah oga warhaya nabiga sala alla alay slam walii akun shaqiiq walaal yar ayaan lahaayoo hooyadiis umu suleym baa dhasho in abu dalxa yuknaa abaa cumayr kunyadiisa waxay ahayd abaa cumayr cumayr aabihiis taskiiru cumar weeye cumayr wa kaana lahu nuqrun wuxuu iska lahaa wiilkaa yar nuqrun shimbir shimbiraha yar yarka ee gafuurka guduudan ayaa nuqri la yihahdaa nuqrun shimbir yar buu lahaayoo yalcabu bihi ku ciyaari jiray iska ciyaari jiray wuxuu ama jujuqinoo dili oo waxyeeli oo dhibaayo maehe waa uu wax maaratay ayadan waxba aan yeelaynin yuu ku ciyaari jiray famaata nuqrigii baa dhintay ilmihii yaraa ee shimirka yaraa baa dhintay fa dakala nabiyu nabiga alayh salaam baa soo booqday reerkii oo faraha wuxuu arkay wiilkii abu cumayr ahaayo xasiinan murugsan wiilkii hore ee fahmada badnaa ee nabiga kusoo ordi jiray oo ciyaari jiray maba ahaba wuxuu ciyaaru leeyahay isagoo meeshan hogan oo fooraba oo murugsan ayuu nabiga alayh salaam arkay faqaala maa shanuhu abu cumayr maanta maxaa ku dhacay isbedel baa ka muuqdee qiila lahu waxaa lagu yiri maata nuqrahu waxaa ka dhintay shimirkii yaraa baa ka dhintay caruurta yataaharuuna bilashyaa asagiira taafiha waxyaal yar bay wax yar oday aad waxweynba ka dhiganayn ayag ku taahuraayaan saameyn ku yeelan oo haddiiba siiyana ku farxayan haddii loo diidana saameyn ku yeelanaysa marka shimirkii baa ka dhintay nabi allow kaas asaga wax walbaba suuqaa la socday iyo xoolaha la dhaqanaya iyo reeraha socday iyo oo dhanba asaga waxaa kala qiimo badnaa shimirkiisii shimirkii baa ka dhintay faqaala wuxuu yihi ya abaa cumayr maa facala nuqayr nabiga alayh salaatu wasalaam wiilkiibu qaabilo wuxuu yi aba cumeyrow walbar bal waran bal maa facala nuqayr muxuu sameeyey shimirkii shimirkii nuqayrka waa tashiir nuqrin shimirkii baa la tashiirinayaa in markaa markaa shimirkii niyo ka waran buu yihi maxaa see weeyaan bal waran oo makaa dhintay oo waxoogou nabiga alayh salaatu wasalaam ulbahaarkiibuu ka yar saarayaa waa la yar kaftamaya sala allahu aleyh waali wasalam xadiis saxiixa weeyaan shaahidku waxaa weeye ilma yaro waxba dhalin baa abaa fulaan la yidhi marka jawaazu lmisaax fima laysa ihma waxaan dembi ahayn in lagu kaftami karo jawaazu imsaaki dayri fi lqafasi wanaxwihi shimbiraha in lagu qaban karo meel lagu wahan karo meelo lagu talagalay iyo meelo gaar hoo ayaga lagu dhaqaaleeyey iyo lagu ciyaaray iyo way banaan tahay magaca in la taskiirin karo ama magac qof bini aadam ahaato sida cumayr oo kale ama xayawaan sida nuqayr oo kale jawaazu sajci fi lkalaam ida lam yakun takalufa sajciga inuu banaan yahay hadduuna takaluf ku jirin laanu ya aba cumayr ma facalu nuqayr nooc sajcigaa ku jira hadalka soomaaliya siduu iskugu totoosan yahay sajci baa la yihahdaa abaa cumayr ma facala nuqayr marka taana way banaan tahay haddii takalluf iyo iska keenkeen aan ahayn si sajiye ah oo iska cafawi oo iska caadi ah qofka uu iskaga hadlo isagoo oon isku kalifaynin dhib malaha sajciga la diiday oo midka la doondoona ee laisku kalkalifo oo dadka laisku muujiyo ama xaqa lagu diido sidii ninkii reer baadiyaha ahaaye dhihi jiray kayfa kayfa aqramu man laa akala walaa nadaqa wala istahalla famitlu dalika yudal ninkii dhihi jiray ninkaasu nabiga ku magacaabay inuu yahay sajcin asjaca ka sajci lacraab baabu kunyatu qabla an yulada lah qofka intaan loo dhalin kunyada loo bixiy soo marray haddana xadathana abu nucaym qala xadathana sufyaan an mugiirata can ibrahim ana cabdallahi kanaa calqama ardaygiisa calqama ayuu kunyo u bixiyey nabi qaas wuxuu yihi abaa shiblin buu yihi abaa shibli walam yuulad lahu ilmana weli looma dhalin isagoo ilma loo dhalin iyuu kunyada u bixiyay abaa shibli shibli aabihi shibliga waxaa la dhahaa asagiiru min alunsuud libaaxa yar baa shibli la dhahaa libaaxa yar marka abaa shiblin walam yulad lahu saxiix lisnaad way xadiidka qala xadathana caarim abu nucma abu nucaym qala xadathana sulaymaan alaxwal can ibraahim annakhaci can alqama qaala kanani cabdullahi wuxuu ii bixiyey waa saxaabigii jaliilkaa sheekhiisa ahaaye ibn mascuud qabla an yuulada intaan la ii dhalin buu abaa shiblin yidhi saxiix lisnaad wey baabun kunyat nisaa haweenka kunyadooda oo sida ragga abu fulan loo dhihi yaa haweenkana umu fulan loo dhihi karaa haweenkana umu fulan baa la dhihi karaa dhib mala ayaguna xadathana maxamed bnu salaam qaala xadathana mucaawiya qaala xadathana hishaam bn curwa an yaxya bn cabaad bnu xamza can caaisha radi allahu canha qaalat ataytu nabiya nabiga alayhi salaam baan u imaaday faqultu ya rasuul allah kanayta nisaaka haweenkaadi nabi allow dhammaantood umu xabiibi iyo umu salama iyo kunyay leeyihiin kunyaad u bixisa oo u yeedhaa fakninii ana kunya ii samee caaisha waxba may dhalin nabiga may dhalin alayh salatu wasalam waxba dhalin ma adduun ka baxday faqaala wuxuu yihi nabigu takannii bibni uktiki walaashaa asma wiilkeedii ku kunyaysoo oo cabdilaahi ahaa umu cabdillaah ha lagu dhaho cabdillahi binu zubayr wey cabdillahi binu zubayr marka caaisha ummu cabdillah baa la dhiiji wiilkaa hawareertu u tahay liana alkhaalatu manzilat lumi hawreer waa hoyo oo kale sida iyadoo dhashay waxaayna ilaahay siiyeyba waxaaso dhan wax ka ballaaran oo mu'miniinto dhan ba inay hooyo u noqoto umulmu'miniin ba la yiha wabaka kunyadaas iyada iyo saaxiibadeed ba ay leeyihiin zumala saaxiibada gabdhihii kale ee nabiga alay slam xasiiskiisi ahaa xadiidku saxiix weeyaan qala xadathana musa xadathana xadathana wahayb bn abi khalidin qala xadathana hishaam can cabaad bni xamzata bn cabd illahi bn zubayr ana caaisha radia allahu canha qaalat ya nabiy allah alaa tukaninii alaa tukanini miyaadan kunya ii bixinaynin faqaala iktamii biibniki wiilkaadii yani cabdallahi bnu zubayr ayuu jeedaaye kunyo ka dhigo fakaana kaana tukna uma cabdilah uma cabdillaahi baa la dhihi jiray haddii saxiix weeyaan baabu wuxuu ku saabsan yahay man kana rajulan ninkii nin kunyo u sameeya bishay wax u kunyeeya huwa fiihi uu ku ah. sugan yahay markaas aw biaxadihim saasa qoran aw biaxadihim ya aw biaxadihim ama midkood buu sugan yahay midkood huwa huwa fiihi aw biaxadihim marka ma caddo aw biaxadihim taas ama isaga ama qof kale wax ku sugan in kunyo looga dhigo saasay daahirka u eg tahay wallahu aclam falyundar alla fiiriyo xadathana khaalid bnu makradin qaala xadathana sulayman bnu bilaal qala xadathani abu xaazim salama can sahl bni sacdin saacidi abulcabaas an kanat an kanat axaba asmaai caliy sahl bay u imaadeen waxay dheheen cali bin abi daalib wax ka sheeg markaasu wuxuu yihi maya may waxay dheheen abu turaab abu turaab dheh adigoo xataa abu turaab lacnada ku dhacday wax dheh oo ummadii markii dambe fitnada ay dhacday wey markaasu wuxuu yihi abu turaab ma garanaysaan waa magaco ugu jeclaa nabigaana u bixiyey adinkaba waxaad leedihin abu turaab iska dheh marka an kaanat antaas waa mukafafa min athaqiila kaanadaas kaanadaas kaanadna waa zaaida marka waxay noqonaysaa ana axaba asmaai cali eh, an aaba eh, ana axaba asmaai cali cali bin abi aalib magacyihiisa magacu ugu jeclaa ilay isagu la abu turaab bay ahayd abu turaab kunyadaas ugu jeclaa oo ilen kunyadu waxay kamid tahay aclaamta calamka waxaa u qeybsamaa ism wa laqabun wa kunya soo maaha marka aaba axaba asmaaya caliy asmaabu ku magacaabay magacyuu ku magacaabay waa kunya laakiin kunyo oo magamaagac kale wey lana abu turaab ma aheen isaga ilmuhu dhalay ma aheen caradii caradii ku jiifay wey kaanat an kaana axaba asmaai caliy ali asmaadiisa iyo kunyooyinkiisa waxa ugu jeclay leh la abu turaab ugu jeclaa wa an kaana layafrax wuxuu akii ku farxo an yudcaa biha in lagu yeero in lagu yeero abu turaab la yihahdo yuu ka jeclaan jiray in abulxasan la yidhaahdo wamaa samaahu abu turaab abu turaabna ooma bixinin ila nabiyu sala allah alay slam nabigaa u bixiyey marka nabig nabiga magacu ugu doortay alayh salaam ayuu ka jeclaa wixii kale say ku timid marka abu turaab in loogu bixiyo carada aabaheed carada aabaheed bay noqon macnaha hadii la fasiree say ku timid wuxuu leeyahay sahl haadaba yawman maalin bay wuxuu u caroodeen ama isku caroodeen faatimata gabadhi xaaskiisa ee faatimatu zahraa ee nabiga gabadhiisii aheed oo aada u jeclaa iyo xoogo caraa dhex martay fa kharaja markaasuu baxay cali waaba iskaga tegay xilli waxayna ahayd harimo aho xilliga la harsada ay ahayd waa iska tegay oo masjidku iska galay fa dajaca ila aljidaar jidaarka xaggiisu oo ayr iska saaxday ila lmasjid masaajidka xaggiisa jidaarkii masaajidka ayuu madaxa saartay waa iska saaxday wa ja nabiyu nabiga calayh salaam baa u yimid gurigiibu tagay abu cali cali waxay tiri waa isku ircaroono masaajidku wuu naga baxay sahalka naftirkiisa nabiga wuxuu yiri arag bal raadi markaasaa wuxuu yiri nabiga allo masaajidku jiifaa wajaahu nabiyu nabiga u yimid calayh salaam cali yatluxu asagoo daba socoo raacaya faqaala huwa da faqaala huwa da qaalada waa sahl huwa da mudajicun fi ljidaar waa kanoo wuxuu jiifaa jidaarkii masaajidkii buu dhex jiifaa oo meel buu madaxa ku hayaa fa jaa nabiya nabiga calayh salaatu wasalaam nabiga alayh الsalaatu wasalaam jaa nabiya waqad imtala'a dahru turaaba in la godaa fiican fajaa nabiyu ya mhm. marka jaa nabiy sahlkii oo warka loo diray oo layiri soo ogow soo ogow layiri nabigu u yimid alayh salaam waa u sheegay marka marka waja eh, wajaء nabiyu nabigana waa yimid marka maxaa tiri jaahu haye annabiyu buu ku godaya saasa sax hadi markaasi takallaf ma jiro haddii la godo lakin aniga waxuu qoray meeshan fa jaa annabiya ah, taa marka waxoogo waxay u baahan tahay in wax loo soo qadqadaro in wax loo soo qadaro laakin fajaahu nabiyu cali oo masaajidka jiifao lasoo ogaaday jaahu waxaa u yimid annabiyu nabiga u imaanay alayh isalaatu wasalaam saas macnaas kuwa toosi waqad imtala'a dahruhu isagoo dhabarkiisa uu ka buuxsamay turaaban caro oo dee masaajidku caro iska ahaa iyo bacaad iyo ciid bu ahaaye dhar iyo waxa weyn lama qabin marka calalgii iyo goyiga dhowr ku qaban yaa ka yar dhacay caradiiba marka caradi baa jirkiisii taabatay iyo dhabarkiisii fajacala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga wuxuu guda yamsaxu turaaba inuu caradi ka tirtirayo can dahri dhabarkiisa nabiga gacantiisa sharafta badneed iyuu carada oga tirtirayaa waa wiilkii qabay gabadhiisi nabiga sodog wey markaas xaggan kalena waa ilma adeer cali bin abi aalib xaggan kalena gurigoodiibuu kasoo koray nabiga calayh salaam oo abu aalib baa soo koriyey xaggan kalena cali nabiga calayh salaam baa soo korsaday reer saas iskugu waxay iskugu jiray ahayeenoo aada iyo aad isku dhex jiray weligoodbu wada joogay cali bin abi aalib wa yaquulu ijlis aba turaab fadhiiso abu turaabo ijlis abu turaab caradibu ku tirtiraya nabig alay slam ka kacbu ka kac leeyahay aad buu marka cali ugu farxi jiray in abu turaab la yidhaahdo marka waa man kana rajula bishayin huwa fiihi wuxuu markaa kusugan yahay yaa kunya looga dhigay saxiix wey xadiidkan akhlaaqda nabiga wanaagsan alayh salaam iyo rifqiga uu nabigu u dhimrin jiray ashaarta dadka xididka ee qaraabada ah ama sodoga ama seediga ama dadka xididka aad tihiin xurmad iyo qadarin iyo dhawrid iyo inaadan reerka muxuu ahaa mathalan gabadhaada iyo walaashaa iyo reerkaas guursaday aadan kula dhaqmin si qalafsan oo hadday wax dhacaan khilaaf ahna markaaba aadan la garab istaagin garab istaagin gabadhaada garab istaagine aad hadal wanaagsan iyo dhimrin iyo si wanaagsan aad udhex saasaa fiican dad waxaa jira un xaggaa un dhinac kale jiri mar walba oo gabadha maaratay haddii wax yaroo khilaaf u dhaco gabadha warkeeda warkeeduun la boodi sidaana sax maaha in wax la miisaamo oo dhinac dhinac kasta la fiiriyo oo reerkii siduu u joogi lahaa u deganaan lahaa iyo la fiiriyo oo gabadha laftirkeeda la runta loo sheego oo loodha reerkan iska duminin markaasuu reerku degaa markaasuu reerku degaa haddii kale waxaa weeyaan gardaro garab og og gardarro garab og ayay noqonaysaayo reerkii inuu meeshaasi u dhaqmi waayaa dhici karta saasa dhici karta baabun kayfa almashyu socodku waa sidee macalkubaray dadka waaweyn lala soconayo waa ahlilfadli dadka ehlulfadliga ah markaad la soconayso see loola socdaa yani in aad aadaabta socodka ilaaliso oo qofka weyn iyo qofka maratay ehlulfadligii iyo aad maaratay aad aadaabta lala socon doono inaad ka dambayso oo kale u soo wadaa xadathana abu macmar qaal xadathana cabdlwarid qaal xadathana cabdulcaziiz can anasi qaal baynama nabiyu xilli nabiga calayh salaam fii nakhlin lanaa beer timiroon leenahay nakhlin abi dalxa abu dalxa oo gurigoodi de kusoo koray oo rabiibkiisi ah <coughs> rabiib u ahaa gurigaas beertaa wixii oo nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku jiro tabaraza lixaajatihi beertiiba hore usii dhexgalay oo markaas deen xaaja gudashi u dhexgalay waa hawd meeshaan oo geelo badan oo beertii weyneeda wadgaranaysaa la dhihi jiray bayraxa ayaaba jirtay wa bilaalun yamshii waraa'ah bilaalla nabigu wuu daba socdaa yukrimu nabiya nabigu karaameynaya calayh salaam an yamshiya inuu socdo ilaa jambihi dhinaciisa nabiga inuu socdo garab socdo oo laba qorfo garab socda ay noqdaan tanuu nabiga alayh salaam ka ixtiraamayaayo gadaalbu ka socdaay wuu daba socdaa fama nabigu se ma dalbi jirin ma dalbi jirin aniga maaratay eh, daba socda iyo arrimaha weliba ma ogolaan jirin sala allahu aleyh ali wasalam laakiin saxaabada way ixtiraami jireen way karaameyn jireen way qadarin jireen way ka warhayeen fa mara nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu soo maray biqabrin qabri faqaama markaasuu dul istaagay xataa tama ilayhi ilaa u kasoo gaaro bilaalun bilaal tama macanaa wasala ilayhi bilaal bilaal baa daba socday ma ogtahay waa istaagay nabiga qabrigii kor istaagay bilaal baa soo gaaray tama ilayhi ay wasala ilayhi bilaal baa soo gaaray faqaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam wayxa yaa bilaal wayxaka yaa bilaal waa kelima raxmad oo qofka lagu dhimrinayo bilaalow hal tasmacu ma asmac waxaan maqlo ma maqashaa qaala wuxuu ma asmacu shayan bilal wuxuu hama maqlo nabi waxaan maqlo ma qaala saaxibu hada alqabr qabrigan qofka ku jira yucadabu waa la cadaabayaa fa wujida yahuudiyan xaalu yahay waxaa la helay inuu yahuudi yahay mid yahuudi ahoo baktiyey qabrigiis inuu yahay baa la ogaaday muslimiinta unan ahayn nabiga waa la maqashiyey waa mucjizo wey nabigu waa la maqashiyey calayhi salaatu wasalaam cadaabkii cadaabu lqabrigii iyo wixii ka dhacay ka dhacay ayaa la maqashiyey waxaa laga fahmaya xadiidkan qabriga cadaabkiisu in jismiga uu saameyn ku leeyahay oo ruuxda keliya aynan ahayn laannahu qofka ruuxdiisi waa la qaadi sijiin baa lagu tuuraya sijiin kuwa muslimkana xilliyiin baa loo qaadi hadduu nicmaysan yahay iyo hadduu cadaaban yahay ruuxdaa iyo jismiga xiriir baa ka dhexeeyo ama nicmadii way wada qaybsanayaan ama cadaabkii saameyn bay ku wada leedahay saameyn bay ku wada leedahay marka waa caalamulbarzakh oo cuquusheenna iyo innaga sidaan wax u fahano uu ka baxsan yahay caalam kale weeye innaga fahamkeena wuxuu ku samaysan yahay waxaan arkayno wax wada joogo naf iyo jilbigeedood ku jira xanuunka markaasu imaanaya laakiin naf baxday iyo jismi meel kul baaliyoobay iyo haddana xidhiir ka dhexeeya cadaabkooda iyo saameynta ku dhexaysa arrintaa iyada ah ayay maaratay yubarziqu ku jiraa wuxuu ku tafsiiray oo ku shabahay ibnulqayim raximahullah hurdada ayuu ku shabahay hurdada qof hurda oo hadda ruuxdiisii maqan tahay jidhkiisana meeshan iska yaalo ruuxdiina xagga daahirka waa maqan tahay baatinka muuqalbiga kana neefsanayaaye qofka asaga waa hurdaa innaga haddaan fiirno waxba kama aragno waxaan ka aragno iyo waxaan haystay maxuu ku sugan yahay ma ogin waxaana dhici karta ruyo xun inu inuu hayst inay haysato ruyo xun iyo xanuun iyo dhibaato inay haysataa dhici karta buu leeyahay oo waad arkaysaa nin qofkii deen isagoo ooman oo afki qallalay oo afki angegay oo neefsan la oo moodmaantooda la eryahayay ayuu soo toosaya soo toosaya xanuunka haystay ee hurdada ku haystay darteed midkan garab jiifana hurdadii waa si fiican u macaanoo ruyo fiican baa u socoto geedo iyo wax qabo wax macaan iyo aroos iyo alaab buu iska haystaayo ayadii baa ka qulqulayso wax macaan buu iska dhuuqayaa hadhaw markuu tooso wuxuu leeyahay war waase hurdadii maxaa iga kaciseen raaxo ku jiray labadan qof soo maartid marka saasoo kale weyaan qabriga oo kale qabriga waa saas oo kale o qofkan asagaa cadaab buu ku jiraa saameyn bay ruuxdiisi jismiis ku leeyihiin kaa kale garan joogana si kale ku noolyahay ama ku jiraa xaaladda saasuu ku fasiray kitaab buu lehy la yihahdo alruux ibnu qayim raximah llah saxiixulisnaad xadiidkan qala musنifu babun xadaثna cabdالlahi bn mxamedi qala xadaثna sufyaan can ismaaciil can qaysin qaala samictu mucaawiyata yaqulu liakhin lahu sagiir ilma yaroo ay ahayeen bu wuxuu ku yihi ardif ardif a ardif اlgulaama gulaamka iyo addoonka fangal unoqo ufangal ufangal faqala lahu mucaawiya wuxuu ku yihi markaasuu faabaa diiday waa diiday wuxuu yihi maya ufangeli maayo faqaala lahu mucaawiya wuxuu ku yihi bisa maa udibt a idibtaadaa xun idibtaadaa xun buu yihi a sida lagu edbiyaa xun nin aan edbinin baa tahay qaala qays wuxuu yihi fasamictu waxaan maqlay abaa sufyaan waa aabahood mucaawiye iyo wiilka yar iyo duqi dhale abu sufyaan binu xarbiya sakhar yaa maqloo yaquulu le dacanka akhaaka iska daa walaalka iska daa iska daa walaalka ayuu leeyahy waxba canaanann saxiixu lisnaad marka almashyu kayfa kayfa almashyu buu ku jira kayfa almashyu maca alkubara walfadl marka ilmo yar baa tahay adiga gadaal mar oo isaga maarata ufangal kana waa diidan yahay ah, gadaal ka fadhiiso qala xadathana sacيid bn cufayr qala xadathana yaxya bn ayub can musa bn cali can abihi can camr bn xaas qaala wuxuu yihi ida kahura alakhilaau saaxiibuhu markay bataan kahura alguramaau xuquuqda badan inta xuquuqda kugu leh ayaa kugu badan qultu limuuse waxaan ku yihi wamal alquramaau maxaa loo jeedaa qaal alxuquuqu xuquuqda la wadaa quramada dadka deymaha kugu le baa qurama la dhahaa marka hadday saaxiibada ay bataan dadka xuquuqda kugula badan marka hal iyo laba iyo saaxiib ka dhigo oo markuu xanuunsado aad booqan karto haddii xoogo dhibaataa qabato aad kaalmeyn karto hadday salaan noqoto aad xiriirin karto hadday wada socod iyo sheeko noqoto la joogi karto laakiin haddaad intaasoo saaxiiba samaysato mid walba maxaa ila soo heli wey beryaha noomaal imaan qaaraan baa igu qaaraan baa jira xaalad culus baa dhacday waantao dhan booqasho iyo tacziibaad ku jiraysaa idaa katura alakhilaau katura alghuramaa qultu limuusa wama alguramaa qaala alxuquuq saxiixu lisnaad baabun min ashicri shicirka xaggiisa waxaa kamida xikma min ashicri buu kamid ahaaday xikmatun shicirka min bacdi shicri shicirka qaarkii xikmatun xikma weeye waxaa kor istaagay iyaas ibnu quthaymaa kor istaagay faqaala wuxuu yihi alaa unshiduk makuu gabyaa min shicrii aniga shicirkaygii maku maqashiiyaa yo bna alfaaruuq ina faaruuqow cumar bn khadaab baa faaruq la dhihi cumar lfaaruuq ibn cumarow ina faaruuqow gabaygaygii maku maqashiiyaa qaala bala haa imaqashii walaakin laa tunshidnii ha ii gabyin ilaa xasanan wax wanaagsan mooyeen gabayga iyo meel xun wax xun ha imaqashiin wax dad lagu caayo wax quluwi iyo kabadbadin leh wax ilaahay kayrkii maaratay lagu weyneynayo oo banaaneyn waxyaala noocaasoo oo kale ah la imaanin fa anshadahu markaasuu gabiyey xataa idaa balaqa shayan waxbuu gaaray markas u socday udhegeysanayay xataa idaa balaqa shayan markuu gaaray karihaw ibnu cumar uu nacay qaala lahu amsik jooji biraada jooji wuxuu nacayuu gaaray oo ka hadlay gabi inta badan lama karo waxoogow maaratay ammaan iyo faanfaan iyo waxaan jirin oo ayna ogeyn oo dhan waan ognahay iyo waxyaala mubaalaqaad ay leeyihiin markaas wuxuu yii jooji jooji ayib marka laakin gabayga inaad dhegaysato oo gabyaha iyo gabyayaaga iyo gabyahooda la dhegaysto hadduu xikmad xumbaarsan yahay ama gubaabo loo baahan yahay uu xumbaarsan yahay ama madxi iyo ammaan nabiga sala allahu alayh wasalam ammaantiisa uu xumbaarsan yahay ama madxi iyo ammaan ilaahay sifaadkiisa subxaanahu watacaala ama axkaam iyo sharci iyo wacdi iyo waciid uu ka hadlaayo waxaasoo dhan dhibaato malaha dhibaato ma laha shardi waa inuuna maarata xaddiisa gudbin uluw eh, unan ku dhex jirin tafriid iyo gaabin uu ku jirin tanqiis aan loo baahnayn u ku jirin waxyaalahaas waa in qawaacida shareecada la ilaaliyo markaasaa la rabaa xadathana cumar bn marsuuqin qaala akhbarana shucba an qataada samica mutarifan qaala saxibtu cimraan bin xusein baan la saaxiibay min alkuufa laga bilaaba ila lbasra kuufa iyo basra laba magaalo ciraaq ku taallay ahayd oo kala fog qaala faqalla manziluhu waxaa yaraa meel yanziluhu uu dego cimraan ilaa wahuwa yunshiduni shicra shicir buu i akrin jiray mar alla marka meel degnaba dhowrkoo baydoo shicira ayuu igu sii deen jiray wa qaala wuxuu yihi ina fi lmacaariidi sarbeebyada waxaa u sugnaaday lamanduuxa tawasucan ilkadibi beenta laga tawasuco intaad been sheegi laheed beentaa sheegi laheed qayaxan oo hadhow deena uu qofku ku dhici lahaa fujuur liana alkadiba yahdi ila lfujuur faajirnimo uu ku dhici lahaa sarbeeb iska isticmaal hadal daahirkiisa korana ee maarata qofku uu si u fahmi xaqiiqadiisana si kala aad adi oo la jeedo haddii aan dhinacaada la fiiriyo waa run qofkaasuu ufahmana si kale weeye haddii laakiin hadhow uu kuu iktishaafo in sidaa ufahmayn ahayn uu dhihi kara maxaasaa ii tiri anigana de sidaabaa u waday marka arrintaasi qofka uu ku badbaadi uu ku badbaadi oo beentii qayaxnayada ee muuqatay wuu kaga badbaadaya ka badbaadayaa mathalan qof baa waxaa tiri qof ay isku caroodeen oo khilaaf ka dhexeeya oo isku caraysnaayeen ayaad afka udhugto waxaa tir ninkan hebel af ku taagayso waxaan maqlay isagoo kuu ducinay waxaan maqlay isagoo kugu duceyn oo dambidhaaf ilahay kuu weydiin oo kugu maaratay yaan maqlay ha saasaan maqlay ninkii bareeshanka inaad ka erdabcisaa rabtaa marka asaga wuxuu ufahmayaa in hadda xaalad taagan oo si gaar ah asaga loogu duceeyey oo codaawad badan loo hayin ina saas uu fahmay kana muxuu ka wadaa ataxiyaadkii uu la aaday markuu atixiyaadsanayo muxuu lahaa asalaamu calayna wacalaa calaa cibaad illahi saalixiin iyo muminiintii loo duceynayo hadde muminiintii loo duceynaayo ilaahay loo baryaayo kana muminiintaasu kamid noqoni marka ninku waa kuu duceynaya xaggaasu ka wadaa marka tacriid baa laya sarbeeb waay saxiixu mawquuf xadiidkan mawduucada waxa weeyaan waa tawasuc haddii lagu ciidiyey oo lagu yiri been ha sheegin lagu yiri macnaheedu waxaa weeyaan albaabo kalaa kuu furan ood ku tawasuci kartaa oo sarbeeb iyo waxyaalo kale ayaad beentile kaga badbaadi ujeedadaad lahaydna aad ku gaari qaala alimaamu raximahullah xadathana abulyamaan qala akhbarana shucayb can zuhri qala akhbarana abubakr bn cabdiraxmaan ana marwan bn xakm abarhu ana cabdiraxmaan bn aswad bn cabdiyaquud abarhu ana ubay bn kacb abarah ana rasuul lahi sala la alay wasalam hadda xadiidka hore maxaa loo keenay alkadib macaarid manduuxat alkadib shicir baa ku jire gabaygaa sidiisaba sarbeeb u badan on qofka markuu gabyaayo o gabyaayo sarbeeb iyo siyaalo maaratay yar qarsoon ayuu markaasi gabaygiisa ku saabsan yahay saasaa marka hadda meesha loo keenay ana ubay bnu kacb abarhu ana rasuula lahi sal l slam qaal ina min ashicri shicirka waxaa kamid ah xikmatan xikmad ina xikmatan kaana min ashicri kamid yahay yani qaar xikmada oo shicir kamid a ah waa xikmo wey ah, saasuu leeyahay abubakr bin cabdiraxmaan ibn marwan ahbarahu cabdiraxman bin aswad abduf abubakr cabdiraxman ka fuqaha sabca buu kamid yahay maxaarif ibn hishaamki weeyaan ayb qala raximah llahu tacaala xadathana cabdullahi bn muxamed qala xadathana abu hamaam moxamed bn zbrqan zibrqan qala xadathana yunus bn cubaydin can xasan ibn abiاlxasan albasriy can aswad ibn sariixi qultu ya rasuul allah waxaan ii rasuul allah inii madaxtu rabbi rabbigay baan ammaanay shicir iyo gabay baan ku ammaanay bimaxaamida maxaamid iyo xamdiyo iyo ammaanan ilaahay ammaanay gabaygeyga ammaan ilaahay buu ku sifaysnaayo ku saabsanaayo ka waran qaala nabigu wuxuu yidhi ama ina rabbaka rabbiga yuxibu lxamda xamdiga iyo mahadda wuu jecel in lagu mahadiyo la ammaano walam yazid calaa dalika inta kama ziyaadiya nabiga calayi salaam intaa ba ugu jawaab ama ina rabbaka yuxibu lxamda haddaad gabayray ood ilaahay xamdi ku ammaantay waxba dhibaato amaala ah bay ka dhigan tahay rabbi xamdigu waa jecel yahay waana mudan yahay oo ilahay baa subxaana watacaala iska leh waxa allaal wixii nicamaha oo dhan iyo sifaatkii jamiilkaa oo dhan ee qof aad axad lagu ammaani lahaa isagaa iska leh marka isagaa mudan xadiidku xasan weeyaan wixii waa xasanu ligayrihi isnaadkiisa waa u inqidaaca ku sugan oo xasanulbisri lam yasmac min alswad aswad ibni sariic kama maqal laakiin duru kalu xadiidku leeyahay axmed iyo nasaa iyo fi sunan kubra xaakim iyo yule dur kalena waa leeya isaguna ayb qala xadathana cumar bnu xafs qala xadathana abi qala xadathana lacmu sulayman qala samictu aba saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yihi lian yamtaliya jawfu rajulin nin calooshii inay ka buuxsanto qayxan malax malax inay calooshiisi iyo qalbigiisi wadnihiisa ka buuxsamo ya xataa yariyahu ilaa uu ka fasahaadiyo xataa yariyahu ilaa uu ka fasahaado oo maasha ayada ee malaxda ay disho oo halaagto yaa khayran u dhaanta min an yumtaliya shicran inuu shicir ka buuxsado calooshiisa inuu qofka gabay iyo shicir calooshiisa ka buuxsanto malaxsooda ka buuxsanto la fasahaado oo la dhinta u dhaanta saxiix wey xadiidka tanna marka iyo ina min ashicri alxikmi iyo gabayadii uu saxaabada nabiga alay salaam ka dhagaystay iyo gabayadii kale ee uu ammaanay iyo intaas waxay iskama hormaanayaan daahirkooda waxaa eh, lagu jamcinayaa waxaa lagu jamcinayaa waa gabayga aan fiicneen gabayga aan fiicneen ayaa laga wadaa ama waa gabayga kaa mashquulinaya qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga iyo adkaarta iyo khayrka in gabayuna gabaygu inaad koolkooliso oo aada hobalo noqoto oo hiidiya dhaqan baan nahay unaad ku hayso oo qur-aanku war kugu dambeysa qofka qoor ugu dambaysa waa aysan jirin qur-aankiiba ka tagayo dikrigiiba waxaas way waxaa la diidan yahay inuu dhintaa qofka u dhaami leedo madax iyo urug uu dhinto iyo t b iyo qaaxo qala xadathana saciid bnu sulayman qala xadathana mubaarak an xasan can aswad bnu sariicin qaala wuxuu yihi kuntu shaaciran gabyaabaan ahaa faataytu nabiya nabiga alayh salaam aan u imaaray faqultu waxaan ku yidhi alaa unshiduka maxaamida maa nabi allow ku maqashiyo oon kuu gabyo maxaamida xamdi iyo mahadnaqyo xamidtu aan ku xamday bihaa maxaamiduda rabbigay rabbigay oo rabbi rabbigay oo gabay ah qaala nabigu wuxuu yihi ina rabbaka yuxibu lmaxaamida waa jacel walam yazidu caleyhi kamana ziyaadinin arni waa soo marray xasan weeyaan liqayrihi inqidac ba asaga ku sugan xasan bisi lam yasl aswad marka isagoo mar laba saddexaadna wuu noo imaan doonaa xadiidkan mar saddexaad qala xadathana maxamed bnu salaam qala xadathana cabdatu qala akbarana hishaam bn curwata can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat ista'dana xasan ibnu thaabit xasan ibnu thaabit radi allahu canhu yaa idan weydiistay rasuul allah nabiga calayhi salaam fi hijaa'i lmushrikiina gaaladii iyo mushrikiintii inuu caayo nabiga sii shiidaabiyo ancaaye gaar ahaan abu sufyaan oo odayaasha ka dambeeyey oo markii abujahl iyo duqeyda ay dhamaadeen xilkii la wareeyey quraysh oo dagaalgeliy dagaal ooga ahaa oo ciidanka soo hogaamin jiray uxud buu soo hogaamiyey o axzaab buu soo hogaamiyey ninkaa si gaaraan ah u caaye cayadana aad bay u taaban jirtay oo u nacbaayeen usha iyo leebta iyo cayda oga daraa fa qaala rasuululahi sal slam ba wuxuu yihi kayfa binasabati aniga nasabadaydi seed yeeli ninkaasi asaga ah waa banu cabdimanaaf baan isku nahay oo meel dhow iskaga soo dhacaan banu cabdimanaaf ayaan isku nahay oo hadduu asaga uu yahay cabdushamsi cabdushamsi waa ina cabdimanaaf nabigana calay salaam waa haashimi haashim waa ina cabdimanaaf madeer baan nahaye seed yeeli markaad cay aad huwiso aniga xataa waan ku geli qoyskaygii faqaala nabigu faqaala xasan wuxuu yihi la ansulannaka lawallahi la ansulannak waan kaa siibayaa minhum kuwa iyaga iyo wax kasheegooda iyo markaa taabanayo adiga waan kaa siibi iyo qawskaadii ku gaarkaha ka siday banu hashim kamaa tusallu shacratu tinta sida looga siibo min alcajiini cajiinta tin ku dhacday qoosh iyo cajiin haddii laga soo siibo wax soo raaci male keligeed baa sululuq dhehaysa marka saasaan kaaga soo siiba adoo nadiifa oo suusuubi aan kaa soo bixin ayagii baan deena ku habsan oon garaacaya oon gabyaya u gabyaya oon caayaya buu leeyahay adigoo saxiixeyn ku sugan yahay markaa cumar b abubakr bu isaga ma aqoon xasaan waa nin ansaariye abubakr bi or utaga abubakar baa yaqaana nasarka reer qureysheed iyo carab u kala saarsaar oo jilib jilib iyo qows qows iyoyey iyo bahbah asagaa ku kala dhigdhigy markaas usoo kala dhigdhigay markaas wuxuu yii laansuranaka kama tusallu shacrat min alcajiib waina sanama almajdi min ali haashimin banu binti maqzumin wawaliduka cabdu mir waaliduka cabdu wuxuu la jeeda abu sufyaan abu sufyaan marka iyeyadiis abeyeeshii mid kamid oo addoon ahaan jirtay halkaasu ka ataagay wa can hishaam can abihi qaala dahabtu asubu xasaan waxaan tagay xasaan inaan caayo xasaan ibnu thaabit inaan damca inaan caayo buu leeyahay curwa bin zubayr habeentii caaishaa dadkii xooga ku tabaruday ee ku simbirraxooday ee ilduufay ee abakii beenta iyo munaafiqiintu ay ka faafiyeen ifkigii dadkii maarata dhexgalay buu kamid ahaa ninkii la yihahda xasaan isaga iyo misdax iyo xamna saddexdaas saxaabi ah inta kale munaafiqiin bay ahaayeenoo kufri iyo gaalimo ka weyn ku jireen saddexdoodina waqti la qabtay baa xadulqadaf sideetan jeero lagu dhuftay khalaas marka kafaaradii waa laga qaada waa laga guday dambigoodii saasaa lagu dhaafay curwawalka arrintii iyo qisadii iyo qur-aankii iyo wixii dhacay buu hayaaye weli caradii waa cadhaysan yahayba oo taabici wayma soo gaaran qisada duka xasaan ahaada marka indha beenay oo caaisho u yimid soo booqday ayuu dabca inuu caayo cinda caaisha caaisha agteeda radia allahu canha oo caaisha u hiiri buu sidahay wareertiisa faqaalat waxay tiri laa tasubaha caayin fa inahu kaana yunaafixu can rasuuliillah rasuulkuu difaaci jiray sala allahu aleyh wasalam nabiguu difaaci jiray oo afkiisa iyo carabkiisa ku difaaci jiray oo quraysh buu caayi jiray oo diinta ilaahay buu difaaci jiray waxbaa ka sheegi iska dhaaf maxaa yeelay maxaasintiisa iyo wanaaggiisa kalaa badnaa wixii maalintaa uu sameeyeyna ka toobadkeen ciqaabna waa la mariyey oo xad ah ciqaab adduunna waa la mariyey indhihiibuu beeray marka uu yidhi uu aayaddii soo qaatay waladii tawallaa kibra minhum lahum cadaabun cadaabun cadiim cadaabun cadiim cadaabka cadiimka ah soo ilaahay ma dhihin oo ninkan maxaad udana inaa caayo markaa cadaab cadiim oo ilahay u goodiyey markaas waxay tiri wa ayu cadaabin ashad min an dahaba basaru cadaabka ka daran maxay tahay indhahu inuu beelay ah, cadaabka lagu sheegi aakhara lagu cadaabi lama dhihine adaab baa la marin adduunkii baa ninkan xadbana lagu ofiyey indhahan uu ku beelay difaaciu nabiga difaaci jiray shareecadu difaaci jiray jibriil oo magaciisa intanaa kusoo hadhay intanaa kusoo hadhay ammaantiisumaa maanta la sheegi karaa wixii kale waa wax lasoo dhaafay oo cabdallah ama salaf wey ka mar caaisha kir radi allahu canha waracnimadeeda iyo qiimaheeda iyo sida cuqdad iyo xumaan midna ogu jirin waxaa laga soo gudbay lama sii raacraaco ninkan wanaagiisii maxaasintiisii bay kor marisay markaas isagana intaasoo dhan waxaa usii dheer ammaan fara badan buu caaisha ammaani jiray oo u gebiyi jiray oo wixii xumaan ahaaye qof halkaad xamatooda ka sheegto waxyaalaha toobadiisa toobada lagaga aqbal waxaa ka mid a ah in meelihii aad xumaanta kaga sheegtay amaan ammaantiisa ku sheegto meeshaad ku xamartay waxooga sheegtay inaad wanaaggiisa iyo maxasidiisa ku sheegto ila marka horeba shaydaan unba dadka indhatiraayo oo wanaagga qofka ka qarinayo inta xumaanta yar la fiirinayay inta xumaanta ee yar unbaa qofku uu fiirinayay oo waxa weeyaan caynu suqdi tubdi almasaawiya caynu suqdi tubdi almasaawiya qofkaad u caraysan tahay ishiisa ishaada qofkaad u caraysan tahay xumaantiisa unbay kuu muujini a caynu ridaase waxaa weeyaan kula caynin kaliila ceeb kastooba wax yar oo macno lahayn oo kasoo qaada qofka hadda jeceshahay laakiin qofka aad nacab tahay ceebtiisi banaankay soo bixi wax yaroo yaad soo saaraysaa tii markaa yar aheed ee xumaanaha qofka uu ka sheegay waxaa loogu dhaafi inuu ammaantiisa u badiyo marka wuu ammaani jiray oo wuxuu dhihi jiray xasaanun rasaanun ma tuzanu biriibatin watasbixu garthaa min luxumi lqawaafiri ayuu ku ammaani jiray caaisha radiallahu anha inay ta gabadh dhowrsoona xafiifada oo dadka waxba ka sheegin baab shicru xasan xasanun ka xasani kalaam shicirku waa xasan ka xasani kalaami wa minhu qabiix sida hadalka fiican oo kale weeye mid xunna waa leeyahay wallah alam bilah tawfiq sala